bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyاءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا اllahuma clmna ma ynfacuna وانfacna bma clmtna اllahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala baabu tartiibi اladilati baabkan wuxuu ku saabsan yahay adilada sida loo kala horreysiinayo yani adilada mualifka halkan wuxuu uga jeedaa alkitaabu wاlsunnatu wاlijmaacu wاlqiyaas ayuu halkan uga jeedaa waa adiladii sharciga ahayd waxaan ogsoonnahay in adilada sharcigu aysan isku mid ahayn xagga quwada oo ay kala awood badan tahay mutafaawitatun fi اlquwa awooddii ku kala tagsan tahay marka waxaa loo baahnaanayaa in la ogaado midka xooga badan midba midku ka xoog badan yahay si marka kan xooga badan laga horreysiiyo kan laga xoog badan yahay cinda tacaarud markay adilada iska hor timaado walidali waxa ay qaar dhaheen waxaa feenaan lahayd mualifku in uu halkan wuxuu ku sheegay tartiib اladila uu ku xijisiiye markuu ka hadlay baabu tacaarud oo ku daro baabkaas saasaa ficnaan lahayd maxaa yeelay aslanba tartiib اladila waxaa loo baahnanaya cinda tacaarud cinda tacaarud aladila adiladu markay iska hor ayaa tartiibkeeda loo baahnaanaya baabkii tacaarudkii hore inoo soo dhaafay laakiin mualifku waxaa laga yaabaa inuu tartiibkaas khilaafay maxaa yeelay maadaama yani adilada tartiibinaya tahay alkitaab wasunna walijmac walqiyaas ayuu markaa dib u dhigay markii uu ka dhammaaday daliilka u dembeeyey qiyaaska ahaa ayuu markaa wuxuu sheegay tartiib اladila tacaarudkiina uu ka horreysiiyey adiladii on dhammaanin ayuu tacaarudkii ka horreysiye o dhexda geliyey kadibna tartiib اladila ayuu sheegay markuu adiladii dhammeeyey waayahay wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala waqadamuu min aladilaة اljali clى اlkhafiyi bاctibaari اlcamali waqadamuu minha mufid اlcilmi clى mufidi الظani ay lilxukmi ila maca اlkhusuuصi wاlcumuumi falyu'ta bالtakhsiiص ila الtaqdiimi wnuطqa qadim can qiyaasihim tafi waqadamuu jaliyahu clى اlkhafiy wain yakun fi nuطqi min kitaabi wsunaة تغyiir الاstisxaabi fanuطqu xujaة إida وإla fakun fi اlistisxaabi mustadila wuxuu ihi waqadamuu way horraysiiyeen way hormariyeen min aladilati adilada xaggeeda aljaliya daliilkii jeliga ahaa ee caddaa ayay horraysiiyeen cala alkhafiyi daliilkii khafiga ahaa ee qarsoonaa ayay ka hormariyeen oo maxay kaga hormariyeen biictibaari alcamali marka xagga camalka la eego midka lagu camalfalayo waxay horraysiiyeen daliilka jeliga ee cad ayay ka horraysiiyeen daliilka khafiga ee qarsoon macnaha wuxuu ku leeyahay adilada qaarna waa jeli qaarna waa khafi marka hadday istacaarudaan daliil jeli oo cad iyo daliil khafi ah daliilka jeliga la horeysanaya muxuu yahay horta daliilka jeliga ah daliilka jeliga waxaa lagu tacriifiyaa ma ttadaxa almuraadu minhu oo waxa muraadka looga gol leeyahay uu caddaaday weeye yacni waxa ujeedka laga leeyahay wuu cadyahay ma ttadaxa almuraadu minhu khafiguna waxaa weeyaan maa khafiya almuraadu minhu muraadka looga jeedo uu qarsoon yahay haddaba adiladii markii dhinaca aan ka eegno jeli bay leedahay khafina way leedahay tusaale ahaan naska annas waxaan soo nidhi waa waxay tusiye hal macno la yaxtamilu ixtimaalan akhar macno kale ma ixtimaalo daahirku laakiin laba macno ixtimaalaa axaduhuma arjax min alaakhar haddaba naskii iyo daahirkeeda isticaarudaan daliil nas ah ama qur-aan ha ahaado ama sunnahaado iyo daliil daahir ah ama qur-aan ha ahaado ama sunna ahaado naskii ayaa laga hormarinaya daahirkii sidoo kale lafdigii haddii laba lafdi isticaarudaan midna xaqiiqau yahay midna majaazu yahay xaqiiqadii baa ka hormarinayna majaazkii maxaa yaele xaqiiqada muxkamkii iyo mutashaabihii day istacaarudaan oo iska hor imaadaan muxkamkii ayaa laga horraysiinaya mutashaabihii wuxuu hi way horraysiyeen min aladilati adilada xaggeeda aljaliya kii muuqday ee caddaa ayay ka horraysiyen cala alkhafiyi kii qarsoonaa biictibaari alcamali xagga camalka waqadamuu way horeysiiyey minhaa adilada xaggeeda mufiid acilmi kii cilmiga faaideynaya calaa mufiidi danni kii malaha faaideynaya ayay ka horeysiiyeen ay lilxukmi xukumkii la maleeyo ama xukumkii la ogaado waaya yani wuxuu ka wadaa culummadii raximahum allahu tacaala waxay horeysiyeen daliilka cilmiga faaideynaya cilmiga halka waxa loga jeeda alyaqiin daliilka yaqiinta faaideynaya ayay ka horeysiiyeen daliilka danniga malaha faaideynaya halka waxaa soo gelaya mutawaatirki iyo mutawaatirki iyo aaadki mutawaatirka waxaan soo tilmaannay inuu cilmi faaideynayo yaqiin inuu faaideynayo aaxaadkuna danni u faaideynayo haddaba mutawaatir iyo aaxaad hadday iska hor imaadaan la horeysiinaya mutawaatirkii ayaa aaxaadkii laga horeysiinaya maxaa yeelay mutawaatirku yaqiin buu faadeynaya lakiin aaxaadku danni buu faa'ideynaya waayahay macnaha haddaan si kale u dhigno nasku hadduu yahay qaciya dalaalah waxaa laga horreysiya naska aniyu dalaalaa ah. dalaaladiisu ay danni tahay sidoo kale nasku hadduu yahay qaciyu ahubuut waa mutawaatirkii qaciyu hubuut weyaan hubuutkiisu waa qaci shaki kuma jiro waxaa laga horreysiinaya naska daniyu hubuut hubuutkiisuu yahay danni wuxuu yidhi waqadamuu minha adiladii xaggeeda way horeysiiyeen way hormariyeen mufiid acilmi kii cilmiga faaideynaya cala mufiidi anni kii malaha faaideynaya ay lilxukmi xukumkii la ogaado ama la maleeyo ilaa maca alkhusuusi markii laga reebo khusuuskii iyo walcumuumi cumuumkii yani khaaskii caamkii markii laga reebo falyuuta haddaba halala yimaado bitakhsiisi khaas yeelid ama khasisidii halala yimaado la taqdiimi horumarin oo midkood yani midka laga hormariya caamkii khaaskii yaan la samaynin ee takhsiis ha la sameeyuu yidhi macnaha wuxuu ka wadaa mualifku markii uu noo tilmaamay adiladii hadday istacaarudaan maalan daliil qadciyu hubuuta iyo daliil daniyu hubuuta in qadciga laga horreysiinayo dannigii maalan aayad iyo xadiid baa istacaaruday xadiidku waa xadiid aaxaada aayadduna de waa qur-aankii oo qur-aanka waa qaciy ubuut marka waxaa la horeysiinaya acigii baa laga horeysiinaya daniga ka waran haddii aayaddu ay tahay caam xadiidku uu yahay khaas maxaa la horeysiinaya aayaddii baa la horeysiinaya maya caamkii iyo khaaskii hadday istacaarudaan yani caamka kama horeysiinayno laa yumkin an nuqadim alcaam xata wain kaana alcaamu qaciyan xata hadduu caamku yahay qaci lama horeysiinayo waxaa la horeysiinaya markan khaaskii waa yahay oo khaaskii ayaa markaa lagu khasisaya caamkii tusaale haddaan soo qaadanno nabigu wuxuu uhi alayhi الsalaaة wasalaam fima saqat الsamaau alcushru yani samadu waxay waraabisay waxaa ku sugan cushur maadaas min alfaad اlcumuum weeyaan wax kasta ooy samadu waraabisay oo beer ah ama zarca cushur baa laga qaadaya toban meelood meel yani wax yar iyo wax badan muusan nabigu kala qaadin calayhi salatu wasalam haddaba caamun fi alqaliili walkaiir beerta teeda yar iyo teeda badanba xadiidkani caam buu ku yahay xadiid kalea jira haddaba oo dhahaya laysa fima duuna hamsati awsiqin sadaqa wax ka yar shan dibirar ama shan awrar saka ku waajibi mayso waayahay xadiidkan waa khaas kaa horena waa caam Eh, dhihi mayno caamkii baa laga horumarinaya khaaskii eh khaaskan ayaan ku khasisaynaa caamkii oo markaa waxaan ka saaraynaa wixii eh, qaliilka ahaa ee hamsata awsuq ka yaraa ayaan markaa sikadaysan ku waajibaynin oo cushurka laga qaadi mahayo ee waxaa laga qaadayaa un wixii shan dhibir rar gaahay ama shan awrar waaya haddaba qaacidada caamka hore inoo soo dhaaftay caam iyo khaas hadday istacaarudaan in caamkii lagu xambaaraya haaskii ama si kale hadan dhigno waxaan dhigi karnaa alkhaasu muqadamun cala alcaam khaaskii baa laga hormarinaya caamkii ama waxaan dhigi karnaa alcaamu maxmuulun cala alkhaas khaaskii baa lagu xambaaraya hore inoo soo dhaaftay qaacidadaas waaya markii tacaarudkan ka hadlaynay tusaale kale haddaan soo qaadanno ilaahi subxana wa tacaala markuu ka hadlaya dhaxalka wuxuu yihi yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mil xadi اlunhayayn ayadani waxay noo tilmaantay in weladkii u dhexlayo waalidkiisa awlaad oo dhan wel fii awlaadikum awlaadikum waa caam waa lafdi jamacoo loo idaafeeyey ilaa macrifa fayufiid اlcumuum qaacida waxay had almufradu ida udifa ilaa macrifatin yacum jamcuna oon la mid haddaba awlaadikum marka la yidhi awlaad oo dhan baa soo gelaysa lama kala qaadin hadday muslim tahay awlaaddaasi hadday gaal yihiin yani taa waxaa ka laazimaysa in waladkii haddii uu gaal yahay waalidkiina uu muslim yahay inu dhexlayo ama cagsi waladkii hadduu muslim yahay waalidkiina uu gaal yahay inu dhexlayo in aayaddu mayna kala qaadine laakiin cumuumkaas waxaa khasisaya xadiidkii nebigu uhi calayhi الsalaaة wasalaam laa yariu اlmuslim اlkafir wala alkafir muslim muslimkii gaal ma dhaxlo gaalkiina muslim ma dhaxlo haddaba xadiidkan ayaa khasisaya cumuumka aayadda la dhihi maayo aayaddu waa aci aciy ubuu waa caam lakin waa aci ubuu xadiikana waa aaxaad waa daniy ubuut haddaba lagu khasisi maayo la dhihi maaye waxa weyaan nukhasisu alcaam bilkhaas caamkii waxaan ku khaas yeelaynaa khaaskii oo marka waa lagu qaydaya waaya marka waxaan leenahay waladkii hadduu muslim yahay aabbihiina oo gaal yahay ma dhalayo hadduu waladkii gaal yahay aabbihiina muslim yahay ma dhexlayo oo cumuumka ayadda waa laga soo reebaya wuxuu yidhi ila maca alkhusuusi wاlcumuumi ila maca alkhusuusi markii laga reebo khusuuskii cumuumkii yani khaaskii caamkii marki laga reebo falyuuta marka halala yimaado bitakhsiisi khasisid in yani caamkii lagu khasisaya khaaskii la taqdiimi horumarin marka ayaan la samaynayn caamkii marka ayaan laga horreysiinin khaaskii wاnuطqa qadim waqadim waxaad horraysiisaa annuطqa daliilkii kitaabka iyo sunnada horraysii can qiyaasihim qiyaaskooda ka horraysiye tafi markaa waad oofinaysaa muraadkii oo markaa waad asiibaysaa xaqii waqadamuu way ka horraysiiyeen jaliyahu ay jaliya alqiyaas qiyaaskiisa jeliga cad cala alkhafiyi qiyaaska kiisa khafiga ah ayay ka horraysiiyeen wuxuu ku leeyahay haddii ay istacaarudaan daliil min alkitaabi aw isunna iyo qiyaas waxaa la horraysiinayaa naskii baa laga horreysiinaya qiyaaska ida tacaarada nasu waqiyaas qudima nasu cala alqiyaas naskii baa qiyaska laga horreysiinaya ama naskaas ha ahaado aayad ama xadii ha ahaado aslan qiyaas ma asaxayo fii mawrid اnas meel uu nas yaallo qiyaas maba jiraba la ijtihaada maca nas way qaacidadu bal ee qiyaaska haddii uu yimaado iyadoo meeshii nas uu yaallo qiyaaskaas waxa lagu tilmaamaa qiyaas faasid اlictibaar qiyaas faasid اlictibar faasid اlictibar waxa loga jeedaa qiyaaskani qiyaas saxa ma ah oo lama tixgelinayo ictibaar male waxa ka soo qaad male waaya haddaan tusaale usoo qaadanno xadiikii waa kuwuu nebigu yhi alayh الsalaaة wasalaam laa nikaaxa ila biwaliy nikaax ma jiro oo ma asaxayo hadduusan weligii markaa uusan fasixin ama idmin waaya kaasi waa nas culummada qaar ayaa qiyaas isticmaalay sida axnaafta oo kale oo waxay dhaheen gabadhii nafteeda way meherin kartaa qiyaasan calaa tasarufiha fi maaliha iyada loo qiyaas qaadanaya inay xoolaheeda ku tasarrufi karto xoolaheeda waa tan iibinaysa wax soo iibsanaysa marka hantideeda maadaama u madax bannaan tahay kadalika nafteeda inay guuriso oy ninkay doonto u guuriso way madax bannaan marka maadaama weligeeda bun usoo u maamulaynin xoolaheeda dee nafteeda u maamuli maayo u guurin maayo marka ninkay doonto ayadaa guursan karta iyadoon weligeedii ka fasax qaadanin sidaasay eh, ku tageen haddaba kani waa qiyaas u fiirso meeshana nas baa yaala qaacidadu waxay ahayd laa qiyaasa maca nas ama la jtihaada maca nas haddaba qiyaaskaas wuxuu noqonaya qiyaas faasid اlictibaar qiyaas aan saxayn buu noqonaya oo baailah waayahay wuxuu ku yidhi waqadamuu jaliyahu cala alkhafi haddii qiyaas jeli ah qiyaas khafi ah iska hor imaadaan waxaa la horraysiinayaa qiyaaskii jeliga ahaa ayaa kii khafigaa laga horraysiinaya ee qarsoonaa qiyaaska jeligu waa maxay waa qiyaaska ciladiisu ay mansuuska tahay nas baa ku soo arooray waayahay oo naskii baaba caddeeyey ama ijmac baa ku dhacay oo isku waafaqeen cilada qiyaaskaas ama maqطuucan fiihi binafyi اfaariq ama farigii u dhexeeyey ayaa meesha laga saaray waxa la wax fari ah maqiiskii maqiis calayhigii oma dhexeeyo qiyaaskaas waxay ledahay qiyaas jeli ah maala qiyaaskii aan hadda soo sheegnay markaan ka hadlayna fi baab اlqiyaas qiyaasu darb اlwaalidayn cala التأfiif fi اlxurma bijamici aliidaa'i fi kulli minhuma markaan soo sheegnay aayadda qur'anka waxay tihi falaa taqul lahuma uffin waalidkaa uf ha ku dhihin ta'fiifkaas waxa looga qiyaas qaatay xaaraanta ah darbigii labadii waalid in la garaaco min baabi awlaa kana ka sii mudan taxriimkii maxaa yeelay cillada ta'fiifka loo nahiyey waxa way iidaa dhib baa ku jira darbigaana ka sii xeel dheer marka fayakuunu awlaa biاtaxriim waxaa kaloo noqon kara maalan qiyaaskii jeliga ahaa aayaddu waxay naga nahaysay inaan xoolaha agoonta aan cunno in aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inama yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira aayaddaasaa tilmaantay inay xaaraan tahay in la cuno xoolaha agoonta waayahay qofkii haddii xoolihii agoonta uusan cunina uu gubo ka war hadduuba gubaba taasina waa un la mid maxaa yeeley itlaaf baa meesha yimid xoolihii baa la baabi'iyey bijaamic alitlaaf fayakuunu milahu bal wlaa minhu maxaa yeele xoolihii maadan ku intifaacinba waad gubtay tanaaba ka sii daranba oo idaacatu maal baa kusii jira maca alitlaaf waaya kaasi waa qiyaas jeliah qiyaas hee jeli ah la yidhahda kaas maa nusa cala cilatihi aw ajmac alculamaau cala cilatihi aw kaana maqtuucan fiihi binafyi lfaariq waa wax culimmadu ay markaa ku ijmaaceen ciladiisa ama naski u caddeeyey ciladiisii ama maqtuuc binafyi lfaariq la goynayo marka inuusan farka udhexaynin labadii shay laskaga qiyaasanaya qiyaaska khafigahna waa maxay waa qiyaaskii dalaalada ama qiyaasu shabhi qiyaasu dalaaladii ama qiyaas shabhina soo dhaafa weeye yaaska saddex qaybood kan usoo qiimayna qiyaas alcilla qiyaas dalaal qiyaas shabah qiyaas alcilla ayaa ugu badan baan nidhi qiyaas cilla iyo qiyaas dalaal hadday iskhilaafaan qiyaas alcilla la horeysiinaya qiyaas alcilla iyo qiyaas shabah hadday iskhilaafaan qiyaas alcilla la horeysiinaya qiyaas dalaal iyo shabah hadday iskhilaafaan qiyaas dalaala la horeysiinaya wahaakada oo qiyaas khafiga ah waa qiyaaska cilladiisa istinbaad lagu soo saaray istinbaad lagu soo saaray adiladiisa hore inoo soo dhaaftay waaya wuxuu yidhi wanuqa ay waqadii maxaad horraysaysaa nua naskii ama daliilkii kitaabkii sunnada waxaad ka horraysaysaa can qiyaasan qiyaaskooda ka horraysay tafi marka waad oofinaysaa muraadkii wa aska tartimati bay tafidaas waqadamuu way ka horraysayeen jaliyahu ay jaliya qiyaas qiyaaska kiisa cad cala alkhafiyi ka qarsoomay ka horraysiyeen yakun fi nui hadduu nuqiga ku sugan yahay nuqigi waxa loga jeeda daliilkii min kitaabin kitaab ah aw sunnatan ama sunno ah takhyiiru listisxaabi istisxaabkii in la bedelo fanuqu nuqigii ayaa xujatu markaa xujo noqonaya daliilkiiba xujo noqonaya idan markaas wailaa haddii kale uusan daliil soo aroorin markaa bedelaya istisxaabkii fakun waxaad ahaataa mustadilan mid deliishanaya bilistisxaabi istisxaabkii mid deliishanaya ahow mualifka halkan waxaanu ku sheegayo oo wax hore inoo soo dhaafay markii istisxaabka aan ka hadlaynay ayaan halkaa kusoo tilmaamnay mualifkana uu ishaaray oo wuxuu tilmaamayaa istisxaabkii hadii uu yimaado istisxaab albara alaliya bara'adii asliga ahayd ama istisxaab alcadam اlasli inuusan yani xugum uusan jirin ama takliif uusan jirin ba asal ah ama taxriim inuusan jirin ba asal ah ilaa uu daliil inuu daliil yimaado mooyaane istisxaabka haddaba istisxaab albara alasliya haddii uu daliil ka yimaado oo meesha ka qaado istisxaabka meesha ka saaro dee markaa daliilkaasa lagu camalfalayaa ama daliilkaas ha ahaado kitaab ama sunna ha ahaado yani istiaab marka lagu camal falay waxaan idhi wa markuusan daliil kitaab wa sunna usan jirin markaas istiaab albara alasliya lagu camal falaya haddaba hadduu daliilkaa yimaado meesha istiaabku ka baxaya waaya haddii daliil la waayo istiaabka marka ku camal falayna haddii daliilba la waayo min alkitaabi wasunna marka istiaabkii ayaa marka aan daliishanayna aan ku camal falayna horaan taa usoo sheegnay marka istiaabkan ka hadlaynaysa walidaalika kusii dheeraan mayna waxaa ku ficlaan mualifka halkan inuu geliyo ku daro istiaabkii usan halkan ku sheegin tartiib adil ama waxaad dhigi karta mualifka waa lagu cududaari karaa yani istisxaabkii markuu hore uga soo hadlay ayuu halkan wuxuu ku sheegaya istisxaabka in la deliishanayo markii daliil la waayo oo cinda cadam adaliil min alkitaabi wasunna amuu xujo noqonaya wuxuu hi wain yakun hadduu ku suganya fi nudqi daliilkii min alkitaabin kitaab ahaaday wasunatin sunna ahaaday takhyiiru listisxaabi istisxaabka doorintiisi istiaabki m bara aliya usan dliil jirin ba ahayd inuusan wujuub jirin dliil wax waajibinaya yimid dliilkaasaan ku camal falaynaa maala hadda soonku ma jirin marka hore eh, soonku waajib ma ahayn kadibna dliil baa yimid ya ayuha ladina amanu kutub alaykum asiyam kama kutub alladina min qablikum haddaba soonkii waajib buu noqday waag hore zakadu waajib ma ahayn bara alasliyan xujaysanayna dliil baa yimid aatu zaka zakada yani bixiya markaa bara alasliya mesha ka baxaysa waa lagu camal falaya dliilkii o sunatu sunno takhyiiru listisxaabi sunno markaa kitaab ama sunno doolinaysa istisxaabkii haddii la helo fanudqu markaa daliilkii xujatulxuja ayuu noqonaya idan kolka ayada ah wailaa haddii kale oo la waayo yacni daliil doorinaya istisxaabkii fakun waxaad ahaataa mustadillan mid deliishanaya ahow bilistisxaabi istisxaabkii deliishanaya baabun fi lmufti wاlmustafti wاtaqliid baabkan mualif wuxuu ka hadli doonaa muftigii qofkii wax fatwoonayay ee mujtahidka ah wlmustafti iyo kii fatwada dalbayey wاtaqliid iyo taqliidka horta intayna ka hadlayn muftiga maa hiya اlfatwa fatwadu maxay tahay fatwadu waxaa weeye alihbaaru bixukmin sharciyin in dadkii loo sheego xukum sharci ah qofkii uu u sheego oo markaa xukumkaa sharciga ah uu markaa ijtihaad qofka ku gaaray kaasa waxa la fatwa fatwaduna wax sahlan ma aha waa tawqiic can rabi yani xugun baad ka saxiixaysaa can rabbi alcaalamiin yani xukunkaas ayaad waxaad leedahay waa xukunkii sharciga ah marka wax sahlan maaha qof ahl u ah uma fatwada geli kara waayahay haddaba muftigu waa qofkaa fatwada u banbaxay ee dadka wax u sheegaya su-aalaha axkaamta shareecada uga jawaabaya xalaashii iyo xaaraantii waajibkii iyo sunnihii manduubkii iyo makruuhkii iyo mubaaxi inta u sheegaya iyo axkaamtii caqiidada intaasoo dhan u sheegaya ayaa waxaa la idhahdaa mufti baa la dhahaa muftiga halkan waxa w qofkii mujtahidka ahaa ee darajatan ijtihaad gaadhay ayaa lagu tilmaami doonaa shuruuddiisii mustaftiguna waxaa weeye horta intaynan taa u gudbin muftiga laftirkiisa saddex qaybood ah mufti yani gaaday darajat alijtihaad almutlaq waaya iyo mufti la mujtahid almadhab yani ku ijtihaadaya madhabkiisii oo imaamkiisa qawaaciddiisa ayuu garanayaa marka wixii uusan imaamkiisu caddaynin axkaama wuxuu ku takhriijinaya qawaaciddiisii uu ku takhriijinaya waa asxaabu alwujuh kuwan la yidhaahdo asxaabu alriwaayaat ee madaahibta maarata wujuhda kule kuwaas weeyaan mujtahid almadhab ka kalena waxa weya mujtahid alfatwa fatwada muu ijtihaadaya oo yani wuxuu xafiday nusuusta imaamkiisii iyo aqwaashiisii madhabka ayuu ku fatwoonaya marka madhab imamshaafici maalan ayuu fatwoonaya madhab maalik madhab abu xaniifa maxaa wuxuu qaybay madhabkaas marka madhabkaas ku fatwoonaya laakiin darajat ijtihaad muusan gaarin waayahay mustaftigana waa qofka saa'ilka ee fatwada dalbaya taqliidkana uuna imaan doonaa insha allahu tacaala riibkiisu wuxuu ihi wshardu fi lmufti waxaa shardi u ah muftigii ijtihaadun ijtihaad baa shardi ah wa huwa ijtihaadkii an yacrifa waa inuu garto min aayi اlkitaabi aayadihii kitaabka iyo wsunani sunantii wاlfiqi fiqigii inuu yaqaano weeye fii furuucihi furuucdiisii fiqigaasoo fii furuuci furuucdiisi ku sugan ashawaariddi ee bahsanayd ududa sii ee kala bahsanayd inuu markaa garanayo wa kulli maa lahu wax kasta oo fiqigu leeyahay min alqawaacidi qawaacid inuu garanayo maca maa bihi min almadaahib maca maa shay macii uu garanayo bihi fiqiga ku sugan oo min almadaahibi madaahib ah yani khilaafkii ka wadaa allatii taasoo taqararat sugnaatay wa min khilaafin khilaafkiina uu garanayo mubatin khilaafkaasoo la sugay wanaxwi naxwi inuu garanayo wlusuul usuulkii uu garanaya maca cilmi ladabi cilmigiis adabka inuu garanayo wluqati iyo luqadii allatii taasoo atad ka timid min alcarabi carabta ka timid qadran qadar uu garanayo qadarkaasoo yastanbitu bihi uu kula soo baxayo almasaa'ila masaaisha kula soo baxayo binafsihi naftiisuu kala soo baxayo oo waxkayuu kala soo baxaya min alkitaabi wasunna kitaab iyo wuxuu kala soo baxaya kitaabkii iyo sunnadii ayuu markaa masaaishii kala soo baxaya oo markaa iyuu masaaisha ola soo baxaya liman qof yakuunu ahaanaya saa'ilan mid wax weydiinaya waa mustaftigii ayuu marka u sheegayaa axkaamtii oo u fatwoonaya maca cilmihi asagoo markaa qofkii u cilmileh atafsiira tafsiirkii u cilmileh fi laayaati aayaadkii tafsiirkeedii u cilmileh wa fi lxadiii xadiidkii u cilmileh xaalata aruwaati xaaladii ruwaadda kala garanaya jarxan wa tacdiilan raawiga daciifka iyo raawiga maaragtay iqada ah kala saaraya wa mowdica alijmaaci iyo halkii ijmaac uu ku dhacay wاlkhilaafi mawdic alkhilaaf iyo halkii khilaafku ku jiray facilmu hada اlqadri qadarkan garashadiisu fiihi ay fi ijtihaadi ijtihaadkii kaafin kaafi weeye waayahay wuxuu idhi shardiga muftiga qofka muftiga ah waxa weye ijtihaad inuu mujtahid yahay mujtahidkii ayuu halkan marka mualif ku sheegayaa shuruuddiisi huruud buu leeyahay qofkii mujtahidka ah shuruuddaasi waxaa weeye waxaa ka mid ah inuu qofkii garanayo aaya alkitaabi waasunan yacni qur'aankii iyo sunnadii inuu garanayo waa yahay oo qur'aankii inuu garanayo shardima inuu qur'aanka qaybsan yahay laakiin waa inuu garanayo qur oo maalan hadduu aayad doono xataa ugu laaban karo mawdiceedii waa sunadiina saasoo kale khaasatan aayaadka ku soo aroray axkaamta waa inuu si fiican u yaqaano waxaa la hadaa ilaa boqol oo aayadood baa la dhahaa laakiin xaqiiq ahaan way ka badan yihiin intaasoo waxa weyaan aayadaha xataa ka hadlaya qisasta iyo mawaacidda axkaam laga qaata waaya mararka qaarkood axkaam baa laga qaataa wasunan sunantana waa inuu yaqaano khaasatan axaadiidta axkaamta ka hadlaysa waa inuu garanayo iigi waa inuu garanayo waa inuu fiqhigii si fiican u yaqaano khaasatan yani ama ha ahaado fiqhigii madhabka ama fiqhigii khilaafka ha ahaado qawaaciddiisa ha ahaato qawaaiddi iiga wa inuu garanaya alqawaacid alfiqiya waa inuu garanayo waa yahay fiqiga qofka fiqiha wuxuu u baahan yahay inuu ogaado fiqiga madhabka horta madhabku inuu daraaseeyo oo yani ku tafaquhaya madhabka lakin shardi waa maha inu dee yani u noqdo maaragtay qof axkaamta ka qaadanaya madhabkiisa shardi maaha ilan qofkani qof mujtahida asaga la rabaa inuu axkaamta la soo baxo lakiin wuu tafaquhaya marka hore wuxuu ku tafaquhaya calaa madhab imaam min ala'ima waayahay sidoo kale waa inuu garanayo mawaadic alijmac waa mawaadic alkhilaaf hadduu khilaaf ku jiro waa inuu garanayo hadday meeshu ijmac tahay masale ijmac waa inuu garanayo qawaaciddii fiqi waa inuu garanayo luadii waa inuu garanayo luadii waxaa soo gelaya naxwihii inuu yaqaano waa yahay waa inuu yaqaano adabkii naxwihii iyo sarfigii iyo adabkii adabka waxa wey waa sugaanti sugaantu qofka waxay ka dhisaysaa xagga luqada qofka hadduu sugaanta carabiga u barto ashcaartoodii iyo sugaantoodii hadduu barto waxay ka dhisaysaa qofkii luqadii carabiga ahayd inuu mutamakin ku noqdo luqada carabigan waxaan garanaya inay tahay miftaax alcilm waa furihii cilmiga waaya marka waa muhiim qofkii inuu marka luqada ka dhisan yahay si uu qur'aankii iyo sunnadii u fahmay qur'ankii sunnadu luqada carabiga ayay markaa inagu soo gaadheen luqada carabiga ayay markaa asal u ah waaya sidoo kale waa inuu usuulufiqihi garanaya usuulufiqiga waa inuu si fiican u daraaseeyey oo uu mujtahid ku yahay usuulufiqiga oo usuushiisa goonida u leeyahay qofku maaha inuu de matni usul fiqi inuu qaybay macnaheeda maaha waa inuu mujtahid ku yahay usul fiqiga oo markaa uusan muqallid ku ahayn usul fiqiga xataa oo qawaacid mustaqil ah inuu ku leeyahay wey isla markaana qadar uu ka garanayo intaasoo dhan uu markaa masaa'ijka kula soo bixi karo shardi maaha inuu ixaada ah biculuum alkitaabi wasunna inuu koobo ixaada ah biluqa luqada inuu koobo aada busuliqi inuu koobo harima inuu de cilmi kasta uu baxar ku noqdo shardi maaha laakiin inuu ka gaaro heer fiican oo markaa ku istinbaadi karo axkaamtii min alkitaabi wasunnu kala soo bixi karo isla markaana tafsiirka aayaadka uu garanayo axaadiitii inuu garanayo lakiin halka mualif wuxuu xaala ruwaad ruwaadda inuu garanayo jarxan wa tacdiilan oo raawi kasta uu garanayo qofna uusan daba fadhiisanayna raawi kasta uu garanayo raawigan ma iqa mise waa daciif taas waa adagtahay laakiin taasi waa adagtahay qofka mujtahidka ah in uu raawi kasta u yaqaano oo ruwaadda ka mid ah uu qaybsan yahay inuu yahay raawi maxaamudha iqaama daciifa taas shardi maaha haddii la yidhi qofka mujtahidka shardi maaha qur-aanka inuu xafido qur-aanka uga baahi badan yahay iyo sunnadii inuu xafido shardi maaha min baabi awlaa ruwaaddan inuu kala garanayo qaybo maarata eh, darajaadkooda inay aqi yihin in dacfo yihin laakiin waxaa kaga filan raawiga inuu garto iq inuu yahay daciif inuu kutubtii u laabto masaadirtii caddaynaysay axwaal ruwaat kutubtaas eh, culammadii hore qoreen inuu markaa ku laabto oo markaa raawi kasta oo halkaa ka baari karo sida kitaabka alkamaal watahdiib alkamaal watahdiib atahdiib wataqriib atahdiib walisaan almiizan wamiizan alictidaal kutubta yan laga qoray eh, fannigan eh, rijaal kutubtaasoo u laaban karaa oo si fudud markaa raawiga inuu iqiya inuu daciif yahay uu ka ogaan karaa marka inuu boqolaal kun oo raawi inuu marka u qaybo mid kasta eh, darajadiisii iyo inuu iqa inuu daciif yahay taasi shardi ma way adag tahay bal ee eh, waxay u dhowdahay mustaxiil yani waayahay wuxuu idhi maca cilmihi tafsirki marka wa inu garanay fi اlaayaat tafsirkooda wa garanayo fi اlxadiid xadiidkii sidoo kale wa inu garanay ruwaad xaaladda ruwaadda وموضع الإجماع موضع إجماع وكجر وإنه قرنية مسائل إجماعية أي مسائل خلافية مسائل وفاقية أي مسائل خلافية وفاق ومسائل اللي سكوا وافقي خلافنا مسائل اللي سكوا خلاف وإنه قال قرنية قدر كاس أيام كان قف فلان قفك مجتهد كعه وحولي والشرط في المفتي مفتي وحلا شرطنا اجتهاد واجتهاد وهو اجتهاد كان يعرف إنه قرنية من الآية الكتاب آية ذي قرآنك والسنن إيه سنن إنه قرنية والفقه فقه في فروع فروع سكرنا الشواردي جمع شاردة وين شاردة ووحى بحصدي معناها مسائل iga ee eh, furuucda ah waa inuu garanayo kulli ma hay kasta inuu garanayo lahu oo u sugnaaday ihi oo min alqawaacid qawaacid ah mac maa bihi waxa ku sugan maciisa lala qabo eh, iigii oo min almadaahibi madahiba madaahibta ku jirtan waa inuu garanayo alla taasoo taqararad sugnaatay macnaha afartii madhabood waa in uu eh, wax ka garanayo yani wamin khilaafi khilaafkiina waa inuu garanayo mubatin yani halkan wuxuu ku tilmaamaya maa bihi min almadahib wuxuu ku tilmaamaya khilaafan wa madhaban markuu ku lahaa mualifku laakiin hore aan usoo tilmaannay yani mualifkii imaam aljuwayni fii kitaabihi alwaraqaat markii uu kitaabkiisa ku yidhi khilaafan wa madhaban marka ka hadlaynay waraqaadka waxaan soo tilmaannay khilaafan wa madhaban madhabkaas inaan looga jeedin madhab imaam mucayan ah waxaa looga jeedaa inuu madhabkiisa soo garanayo khilaafkiina uu garanayo ra'yigiisana marka uu ku leeyahay madhabkaas min kulli masalatin uu ra'yi ku leeyahay taasa looga jeeda ee loogama jeedo inuu madhab imaam kale u qaybsan yahay maxaa ay macno leedahay marka ijtihaadkiisu ijtihaadkiisu muxuu macne uu samaynaya marka hadduu yani madhab qof kale uu qaadanayo qofka mujtahidka waa qofka asagoo axkaamtii kala soo baxaya min alkitaabi wassunna macmaa bihi min almadaahib alatii taqararat laakiin mualifka hadalkiisa waxa laga fahmaya madaahibtii taqararat sugnaatay markuu leeyahay afartii madhabood inuu markaa uu garanayo saas hadalkiisa laga fahmaya laakiin taasi sax ma ah min khilaafin khilaaf marka uu garanaya khilaafkaasoo mubatin la sugay wanaxwi naxwi uu garanaya wlusuuli cilmi usuulki maca cilmi aladabi cilmigii adabka ee sugaanta inuu garanayo waluati luqadii adag taaso min atad ka timid min alcarabi carabti qadran qadar intaaso dhan uu ka garanayo bihi ay bihada alqadri qadarkaas yastamid uu kula soo baxayo almasaa'ila masaa'ishii binafsihi naftiisu kula soo baxayo liman qofna uu maaratay oo la soo baxayo masaa'ishaas ama uu u fatwoonayo yakuunu ahaanaya saa'ilan mid wax weydiinaya maca cilmihi ogaanshihiisa lala qabo atafsir tafsirka uu garanayo fi laayaati aayaadka tafsirkeedii wa fi lxadiii xadiidka tafsirkiisii xaalat aruwaati wa fi lxadiii xadiidkiina marka uu garanayo dhe xaalat aruwaati wa yacrifu xaalat aruwaati fi lxadiid yani inuu garanayo xaalada ruwaadda iyo darajaadkooda iyo maraatibtooda fi lxadiii xadiidka dhexdiisa waayahay wa mowdic alijmaci mowdic ijmac uu ku dhacay waa inuu garanayo walkhilaafiyi khilaafkii facilmu hada alqadri qadarkan ogaanshihiisu fiihi ay fi mujtahid mujtahidkii kaafin mid ku filan weeyo waaya ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا ومن شروط السائل qofkii saa'ilka ahaa ee wax weydiinaya almustafti ee fatwada dalbayay shuruuddiisa waxaa ka mid ah allaa yakuuna inuusan ahaanin caaliman caalim inuusan ahaanin kalmufti sida muftigii oo kale ah faxayu meel kaana uu yahay kaa saa'ilka ah milahu ay mil mufti muftiga oo kale uu yahay mujtahidan mujtahid uu yahay markaa falaa yajuusu ma bannaano kownuhu inuu ahaado muqalidan mid muqalid inuu ahaado wuxuu leeyahay qofka mustaftiga ah ee saa'ilka ah waxaa loo shardinayaa in uusan caalim ahaanin sida muftiga oo kale waa inuu yahay qof caami ah oo jaahil ah oo masaladan uu sheekha weydiinayo aan u cilmi lahayn kuna ijtihaadi karin waaya marka ayay fatwadu markaa inuu dalbo u bannaanta ilan qofkani hadduu mar yahay qof aan cilmi lahayn oo caalim uusan ahayn waajibkiisu waxa wey inuu culammadii wax weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilahi wuxuu leey culamada weydiiya haddii aydan wixii u cilmi lahayn marka asaga waajibkiis waxa wey inuu cilmiga marka uu su'aalo wixii eh, ka qarsoonaaday axkaamtii shareecada eh, laakiin hadduu yahay mujtahid hadduu yahay buuri faxaytu kaana mujtahidan falaa yajuusu kownu muqanid hadduu mar qofkan uu fatwada weydiinaya muftiga ah oo kale uu yahay qof mujtahida uu yahay marka asaga uma bannaan inuu he inuu su'aalo weydiiyo mujtahid mujtahid ma su'aalo mujtahid mujtahidka kama dalbo mujtahid kasta waxa laga rabaa inuu iski u ijtihaado oo wixii ijtihaadkiisa uu ku gaadho marka uu ku camalfalo dad kale uu fatwoodo laakiin inuu qof kale mujtahid u dhaho masalada xukunkeeda waa maxay dee markaa uma bannaana asaga ehm, laakiin qofka caamiga asaga waxaa laga rabaa inuu markaa culummada uu su'aalo oo fatwo uu dalbo waayaha laakiin ninka caalimka ah haddii uu weydiinayo caalimka kale masalo min baab alistinaas ma rabo inuu qowlkiisa ku camalfalo lakiin wuxuu raba ra'yigiisa inuu ogaado bal inay iswaafaqsan yihiin iyo inay iskhilaafsan yihiin taasi waa caadi maxaa yidhi hadday aad aragto in qowlkii aad fatwooto culamo kalena kula qabaan waad ku farxaysaa oo taasi yani ra'yigaaga xoojinaysaa marka taas kale dhib male asxaabtiina way samayn jireen radwaan ullahi calayhim yani waxaa laga yaaba saxaabi in su'aal la weydiiyo oo uu si fatwoodo dabeetana oo qofkii sa'ilka ku dhaho bal saxaabiga kalena weydii anu saasaan kuu fatwooday bal saxaabiga kalena weydii bal inuu ra'yigayga waafaqay in kale marka taasi waxa weeye way bannaan tahay wuxuu ihi min shuruudi saa'ili saa'ilka shuruuddiisa waxaa ka mid ah almustafti fatwada dalbi an laa yakuun inuusan ahaanin mid caalim inuusan ahaanin kalmufti sida muftiga oo kale faxayu kaana marka uu yahay qofkaa saa'ilka ah milahu ay mila yani alcaalim caalimkii oo kale muftigii oo kale mujtahidan milahu ay mil mufti muftiga oo kale mujtahidan mid mujtahida xaaluu yahay falaa yajuuzu markaa ma banaano koonu inuu ahaado muqalidan mid muqalida inuu ahaado marka ma banaano waayahay taqliduna qabuulu qowli اlqaa'ili min غayr dikri xujati lisaa'ili waqiila bal qabuluna maqaalahu mac jahlina min ayna daka qaalahu fafi ففي قبول قول ضاه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له وحولي وتقليدنا تقليد كأنه وحوي قبول قول القائل كيجري hadal hadalkiisa inaan iska qaadano min hayri dikri xujatin inagoo min hayri dikri xujatin asagoo wax xujo ay noo sheegin xujadaas oo lisaail saailka u sheegayo min hayri dikri xujatin asagoon xujo u sheegin lisaailkii wax su'aalaya wa qiila waxaa la yidhi bal iskaba dhaafe taqliidku waxaa weyaan qabuulunaa inaan aqbalno maqaalahu qofkaa hadalka yidhi hadalkiisa maca jahlina annagoo aan garanaynin min ayna daaka min ayna meesha uu daaka arrinkaas qaalah u ka yidhi hadalka uu yidhi meesha uu ka keena innagoon garanaynin ayaa markaa hadalkiisa oon qaadanno wuxuu noqonayaa taqliid malk marka so adlay ijtihaadkii ayuu halkan ka hadlaya taqliidkii maxaa yeel taqliidku wuxuu ku yahay ijtihaadkii marka taqliidku tacriifkiisa waxa weeyaan buu yidhi qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xuja yacni qaa'ilka ahaa ee hadal yidhi hadalkiisa inaan iska qaadano isagoo wax xujo ah aynaan ka maqal maalan qof saa'il ah ayaa sheekhba wuxuu su'aalay xuum wuxuu sheekhow bal xuumkaas ii sheeg maslada xoonkeedu muxuu yahay sheekh wuxuu ihi ma bannaano arrinkaas qofkii saa'ilka ahaa xoonkii sidaas duuduubkaas ku qaatay sheekhii wax daliil oma sheegin waxaas ma bannaano buuri waayahay wuri qofkii mustaftiga ahna sidiiba xoonka ku qaatay kaasi waa taqliid maxaa yeelay sheekhani oma sheegin yani xoonkan daliilkiisa oma sheegin sida waa lagu tacriifiyey qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xuja yani qaailkii hadalkiis in la qaato asagoo wax xujaa markaa inoo sheegay waayahay waxaa kaloo lagu tacriifiyey qabuulu qawli اlqaa'il wa anta laa tadri min ayna qaalahu qofka qaa'ilka hadalkiisa inaad iska qaadato adoon markaa garanayn meesha uu ka keenay yani labada tacriif isku dhow isku dhow yihiin hadalka qofkan uu yidhi inaad qaadato adoo garanayn meesha uu ka keenay farqii labada qowl u dhexay marka waa maxay wlka koobaad wuxuu tusinaya qofka muftiga inuu caalim yahay daliilki inuu garanayo laakiin muna sheegin qowlkan uu yidhi taqliiduna qabuulu qowli اlqaa'ili min hayri dikri xujatin yani ninkan aad weydiinayso inuu daliilki uu garanayo lakin adiguna kuu sheegin baad garanaysaa markii aad eh, ka maqasho xugun bilaa daliilah oad saa ku qaadanayso oad ku taqliidinayso laakiin qowlkan dambe tacriifkan dambe wuxuu tusinaya inuu iska qaatay qowlkiisa asagoo markaa garanayna hal huwa caalimun am jaahilun bidaliil ma caalimba mise waa jaahil bilaadam daliilkii maba garanaya miya yani qowlkan dambe qabuulu qowl اlqaa'ili wa anta laa tadri min ayna qaalahu kan dambe ayaa kasii maarata xag jira marka kaa horea yar dhow oo maaratay u dhow maaragtay haddaba tacriifkaa hore ayaa markaa qaadan doonaa idan altaqliid huwa qabuulu qowl اlqaa'ili bila xuja qof qaa'ila hadalkiisa inaad iska qaadato xukum sharciga kuu sheegay adigoo markaa xujo eh, sharci ah aan ka maqal kaasa waxaa lahaa taqliid taqliidku haddaba waa yani waajibu ku yahay dadka caamada ah ee aan darajal ijtihaad aan gaadhin ee axkaamtii aan kala soo bixi karin min alkitaab wasunna marka waajib ku yahay inay taqliidiyaan culammada oo markaa ay qowlkooda qaataan oo qowlkooda ka fulaan waajib ku yahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wuxuu yidhi fafii qabuuli qowli aaha daaha qowlkiisa oo la aqbalo almustafa ee la doortay waa nabiga u jeeda calayhi salatu asalaam bilxukmi xugum uu nabigu uu sheego taqliidun taqliid weylahu nabiga la taqliidinaya bilaa khafa iyadoo wax qarsoodiya ku jirin waqiila waxaa lihi laa taqliid ma aha in nabiga qowlkiisa la qaato liannamaa qad qaalahu maxaa yeele waxa uu nabigu yidhi jamiicu dhammaantii qad ataa lahu nabigu wuxuu ugu yimid bilwaxyi ay can ariiq اlwaxyi waxyiba ugu yimid halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya mas'alo usuuli ah oo mashhuur ah waxa weyaan hal akhdu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam aw qabuulu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam yuctabaru taqliidan am laa nabiga qowlkiisa oon qaadanno ma taqliid baan ku tirinaynaa mise taqliid kuma tirinayno masalada waxay salka ku haysaa mas'alo kale oo usuuli ah oo ah hal kaana nabiyu salى اllahu alيه wasalam yajtahidu fi اlaxkaam nabig alay slam axkaamta muu ku ijtihaadi jiray mararka qaar yani isagu waxay ku soo degeen mar qaarkood ba ijtihaadi jiray waaya haddaba maadaama aan ku soo taxriifinay taqliidki inuu yahay qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xuja qaa'il hadalkii inaad iska qaadato adoon xujadiisa garanaynin haddaba nabig ala slam hadduu xugum noo sheego suaal la weydiiye ya rasul allah ma bannaanyah u dhaho waxaas ma bannaano waa xaaraan ama waxaas ma bannaanyah bannaanyah u dhaho yacni ma noqonaya markaa qowlka nabig alayh salam aan sidaa ku qaadanay taqliid ma noqonaya culamada way isu khilaafeen qaar waxay dhaheen taqliid buu noqonayaa qaarna waxay dhaheen taqliid ma noqonayo qolada qabta taqliid buu noqonaya waxay lehin nabig alayh salam markaas ijtihaadi jiray wuu ijtihaadi jiray waxaana daliilu ah nabig alayh salam inuu ijtihaadi jiray yani in axkaam kala duwan nabig alay slam uu xukumay in aayaad quraan ah ay markaa lagu canaantay aayada quraan lagu canaantay sida maalan kale markii uu eh, qoladii mutakhalifiinta ahaa ee kadib maray ghaswatu ay u yimaadeen munaafiqiinta ahaa nabig alay slam aayad quraan soo degtay cafa allaahu lima adinta lahum xata yatabayana laka aladiina sadaquu taclam alkaadibiin maxaad ugu fasaxdaan yidhi qoladan iska cafisa maxaad u cafisay ilaa ay ku kala soo caddaadaan inta kuwa runta sheegaya iyo kuwan runta sheegay ila ay ku kala caddaadaan maxaad u wada cafisay oo si wadanaad ugu cafisay munaafiqiin fara badan bay hayaan marka nabi waa lagu xanaanta arrintaas waxaad garanaysaa inuu nebiga ku ijtihaaday maxaa yile haduu waxyi ahaan lahaa ku soo degey dee markaas laguma canaantay waxyi ku soo degey waxaa kaloo ka mid ah in nabiga alayh slat slaam asaara uu markaa madax furasho ka qaatay qaarkood qaar wuu dilay qaarna madax furasho ka qaatay taasna waa lagu canaantay nabig alah wasalam ma kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xata yudkhina fi lard nabi yani uma bannaano in uu yeesho dad uu soo qafaashay ilaa uu markaa gaalada uu ka jilciyo oo gaalada ka adkaado markaa umuu asaaradaas markaa furan kara madax furasho ka qaadan karaa lakiin inta hore waa inuu laayaa horta gaaladaas oo jilciyaa taana waa lagu canaantay ma kana lnabiyin an yakuuna lahu asra xata yudkhina fi lard turiiduuna carad addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim haddii waxay u ahaan lahaa nabiga alayh wasalam laguma halka waxaa ka muuqata nabig alayh wasalam inuu ku ijtihaaday axkaam kala duwan haddaba saasoo kale ayaa jirta oo nabigu ku ijtihaaday haddaba taas waxay tusinaysaa masalada kale aan sheegaynay ahayd hal kaana nabiyu alayh sl fi alaxkaam am laa yajtahid yani nabig alay slam wuxuu kuu soo dego dhan ma waxyiba mise waa ijtihaad yani talasirka waa masle khilaafa laakiin sida saxdaha nabiga alah sl slam yani inta badan waxa uu sheegaya waa waxyiga ah wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa lakiin masailu ku ijtihaadi jirsan way jirtaa masailu ku ijtihaadi jiray ayaa jirta masaaisha haddaba uu ku ijtihaadayo nabiga alah slam haduu sawaabka waafaqana dee naskii qur-aanka ayaa marka iqraarinaya oo waa lagu daynayaa xukunkaas haddii uu sawaabkii khilaafana waa la saxaya oo sida sawaabkaa loo sheegaya haddaba haddaan soo uruurino hal qabuulu qowli nebi sal slam yani yuctabaru taqliidan la sida sawaabka ah qowlka dhahaya ayaa sax ah nabi ala slam qowlkiisa oo la qaato ma aha taqliid ee waxa weyaan daliil baan qaadana qowlkaa dambe dhahaya laa lianna maa qad qaalahu jamiicuhu bilwaxyi qad ataa lahu sax qowlka nabiga ala slam qaadano waxa weeye waa waxa weeyaan lagu tilmaami maayo taqliid taqliid lagu tilmaami maayo maxaa yele nabig alay sl slam waxaanu noo sheegayo waxyi ayaa ku soo degaya wuxuu ku ijtihaadanana waxyigii ayaa markaa sugaya oo markaa eh, saxaya nabig alay slam wuxuu ahaa macsuum macsuum min alkhata yani gafka waa laga ilaalinaya marka qowlkiisu ma aha in eh, la qaato eh, taqliid ma ahe waa daliilkii oon qaadano wuxuu yidhi haddaba fa fii qabuuli qowli daha baaha hore baan uso tilmaamay inuu asmaada nabig alay slam un ka mid ahayn cala araajix sida saxda ah maxaa yeelay waa isimka jaamidkeen macno aan lahayn wuxuu ka mid yahay daaha xuruufta muqaacaha ayuu ka mid yahay wax daliil oo tusinayana ma jiro inuu nabig alay slam asmaadiisu ka mid yahay daaha ma anzalna calayka alqur'an loogama jeeda nabig alay slam waa xuruufta muqaaca sida xaamiim caynsiin qaaf aliflaamiim ra aliflaamiim taas kalena ma tahay xuruufta muqaaca ayay la ma tahay laakiin nabig alay slam loogama jeedo fafii qabuuli qowli aaha daaha qowlkiisa oo la aqbalo almustafa ee la doortay bilxukmi xukum uu markaa ku dhawaaqo taqliidun taqliid weylahu asaga la taqliidin bilaa khafa iyadoo wax qarsoodi weysan jirin bilaa khafa la waa iska tatimatu beyt wa qiila waxaa lihi laa maya ma aha qowlkiisa oo la qaato taqliid ma ahee waxa weeyaan waa daliilkii oo la qaatay liannamaa qad qaalahu wuxuu nabigu yihi alayhi salatu salaam maxaa yeele wuxuu nabigu yihi alayhi salatu salam dhammaantii jamiicu dhammaantii bilwaxyi waxyi ayuu qad ataa lahu ugu yimid yani qad ataa lahu wuxuu ugu yimid bilwaxyi waxyi ayuu ugu yimid waayahay fasalkan wuxuu ku tilmaamay faslu fi اlijtihaad wuxuu ihi waxadduhu an yabdula اladii اجtahad majhuudahu fii nayli amrin qad qasad walyanqasim ila sawaabin wankhaطأ waqiila fi اlfuruuci yumnacu اlkhaطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفروا حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم في ذاك من تقسيم الاجتهاد waaya wuxuu idhi waxaduhu ay xad اlijtihaadi ijtihaadka xadkiisu waxaa weeye an yabdula اladii ijtahad kii ijtihaadaya inuu bixiyo majhuudahu dadaalkiisa oo idil fii nayli amrin arin gaaritaankii arrinkaasoo qad qasada uu qastay yani ijtihaadka tacriifkiisu halka kaga bilaabay mualifka wuxuu idhi ijtihaadku waxa weeyaan qofka mujtahidka ah in uu dadaalkiisa dhan ku bixiyo arin gaaritaanka horta ijtihaadku luatan waxa weyaan badlu wasci lidraaki amri shaaq in qofkii uu yani ku bixiyo dadaalkiisa inuu gaadho arin adag arin adag oo culus inuu gaadho inuu ku bixiyo dadaal ayaa waxaa la yidhaahdaa ijtihaad haddaba wixii fududaa haddaad juhdi ku bixiso la dhimayo ugu dadaalay laakiin wixii yani u baahan awood u baahan ayaa markaa lagu ijtihaadaya oo lagu dadaalaya si loo gaaro waayahay kaasi waa luatan harcan marka muxuu noqonayaa isilaaxan mualifka inoo sheega wuxuu idhi qofkii mujtahidka ah inuu ku ijtihaado amarkii uu qastay amarka loo qastay in waxa looga jeeda xukumka sharciga ah. haddaba waxa leenaha badlun faqiihi wuscahu liidraaki xukmin sharciyin qofkii faqiiha inuu ku bixiyo dadaalkiisa xukum sharciga inuu markaa uu ogaado waayahay qaabku marka ugu dadaalaya waa maxay wuxuu mudaalacaynaya kitaabkii iyo sunnadii wuxuu eegayaa ijmaacii aqwaal الصaxaaba aqwaal اla'ima ayuu eegaya marka kaas ayuu sidaas ugu ijtihaadaya waaya waxadu xadiisa waxa weyaan buhi an yabdula inuu bixiya aladii ijtahada kii ijtihaadaya majhuudahu dadaalkiisa fii nayli amrin arrin gaaritaanka iyo amarkaasoo qad qasada uu qasday walyanqasim ha u qaybsamo ijtihaadkii ilaa sawaabin sawaab sax ha u qaybsamo wa khata'in iyo gef khalad ha u qaybsamo waqiila waxaa la yidhi fi lfuruuci yumnac waa la reebaya alkhadau gafkii fi lfuruuci furuucda dhexdeeda waa la reebayaa oo macnaha furuucdii khalad ma soo geli karo wa fii usuuli diini usuulidiinkii diinka usuushiisii dal wej wejigan imtanaca wuu reebtoomay id maxaa yeelay fiihi waxaa ku sugan taswiibun sixid ama la sawaabayn la sawaabaynayo oo lagu sawaab xukminayo liarbaabi اlbidac dadka ahlubidacda ah in markaa la dhaho way saxsan yihiin ayaa markaa ku sugan bidadaas haato bid mukafir ama bidadii aan mufasi ahayn haato ee fisiga keenaysa ah, oo min anasaara nasaaradii ah ahlubidcaas oo min anasaara nasaaradii ah xayu halka allauu ay markaa taliidkii ay ku dhawaaqeen kufran liajli kufrin gaalnimo awgeed wazaacimiin iyo kuwii sheeganayay lagu taswiib xukmiyo annahum ayagu lan yubcau inaan soo saaraynin aw mase laa yarawna inaysan arkaynin rabbahum rabbigooda bilcayni isha inaysan ku arkaynin kada saasoo kale almajuusu majuustii ayaa la mid ah fidica alaslayni kuwii dabka caabudayey ayaa la mid ahoo fidica alaslayn labadii asal sheegashadooda labadii asal ee nuurkii iyo dulmadii waaya markuu inoo soo tilmaamay ijtihaadka tacriifkiisii ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa masale muhiim ah inqisaam اlijtihaadi ilى sawaabin waha yani ijtihaadkii laftirkiisu ma qaybsamaya waxaa qaybsamaya xuumkii ijtihaadka lagu gaarhaya haddaba yani mujtahidiintii ijtihaadkoodii wuxuu ku dhammaanaya laba u qaybsamaya sawaab iyo khaa qad yakuunu sawaaban waqad yakuunu e waqad yakuunu khaaan saas asax haddaba in ijtihaadkii wuxuu ku dhammaanayay ee xukumka ah marna uu noqon karo sax marna uu noqon karo khalad uu noqon karo maxaa yeele qofkan mujtahidka macsuum ma aha yani wuuna asiibi karaa xaqii wuuna gefi karaa waayahay qowlkaa waa qowlka culammada badankood ay ku tageen jumhuur ulculamaa qadiiman wa xadiian qowl kalea jiroo dhahaya furuucda marka laga hadlayo furuucda furuucda waa axkaamtii fiqiga aan caqiidad ahayn furuucdii yani khada'a maba jiraba waa wlka muawibada manaa qof kasta oo mujtahida musiib waa qowlkii uu ka cabiray eh, alimaam اljuwayni fi kitaabihi alwaraqaat kul mujtahidin fi furuuci musiib qof kasta oo mujtahid oo ku ijtihaaday furuucda waa musiib manaa aqii asiibaya haddaba qowlkan wuxuu leeyahay qof kasta oo ijtihaada qowlkaa uu ku ijtihaaday ee uu xukumay waa sax kan kale hadduu dhaho waxan waa xalaal waa sax kani hadduu dhaho waa xaaraan waa sax kani hadduu dhaho waa mubaax waa sax yani mid kasta ijtihaadkiisa sax buu noqonaya wliya qowlka waayo yani wuxuu leeyahay qowlkani maxaa yeele qofkan ilahay wuxuu ku waajibiyey in uu juhdigiisa bixiyey wuxuu marka u gaaray waxaasa lagu addoonsaday isaga wax intaa ka badan laguma kalif laa yukallif allahu nafsan illa wuscaha marka mar hadduu ijtihaaday oo juhdigiisii bixiyey inta uu markaa gaadhay ee akaama axkaamta uma asaga markaas fii xaqihi sax noqonaysa hadday xataa khalad tahay oo sharci ilahi khilaafsan tahay yani qowlkaas uma sax buu leeyahay laakiin qowlkani waa qowl khalad ah laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib bal ee yani mujtahidkii wuxuu noqon karaa musiib waqad yakunu mukhtian waxaana daliilu xadiidka nabigu yuri alayh slat slam ida ijtahada alxaakim faasaba falahu ajraan waida ijtahada faahta falahu ajrun waaxid nabiga alah slat slam mujtahidku kala iibiye mukhti iyo musiib bu kala qiibiye wuxuuna qofkii xaakimka hadduu ijtihaado oo xaqii asiibo laba ajir buu yeelanaya hadduu ijtihaado oo xaqii uu gafo hal ajir buu yeelanayaa halkaa marka waxaan ka fahmaynaa in yani mujtahidku qad yakuunu musiiban waqad yakuunu mukhtian xadiidkii baa noo caddaynayaba marka qowlkani waa qowl aan sax ahayn waayahay furuucdii buu yidhi maxaa kaa baxay usuushi usuul diin usuul diin waxa loga jeeda caqiidadii caqiidada saxi khalad ma yeelan karto ta waa la isku waafaqsan yahay yani alxaqu laa yatacadad aslan ba horta xaqu ama ha ahaado caqiide ama xugum axkaamta fiqiga eh alxaqu laa yatacadad xaqu ma tacadudo xaqu waa waaxid waa mid un ilahay agtiisa waa mid un waaya qofka mujtahidka hadduu ijtihaado oo xaqa u asibana de waa musiib laba ajir buu yeelanaya haddii uusan asibin hal ajir buu yeelanaya dembigiisina waa markaa laga cadfinaya usuul diin haddaba wejkani waa mumtanic wejkan wuxuu uga jeedaa wejka dhahaya kuli mujtahidin musiib yani laa yumkin an yakuna hada fi usuul اdiin caqiidada ma soo geli karto caqiidadu kuli mujtahidin fi usuul اdiini musiib ma dhihi karno waayo haddii aan sidaa dhahno waxaa ka laazimaysa arbaab اlbidac ahlubidac oo dhan inaan dhahno marka way saxsan yihiin xataa bidacdii mukafirkeed gaalnimada keenaysa sida nasaaradii tidhi oo kale maalan allahu aali aa talii ayuu ku dhawaaqay allahu aali aa saddexka saddexeeye weyaan ilah wuxu laqad kafar aladiina qaaluu in allaha aaliu aaa marka haddii aan ahno kullu mujtahidin fi lusuuli musiib waxaa ka laazimaysa inay nasaaradaas ay saxsan yihiin maxaa laga laftooga ijtihaadeen inkastoo ijtihaadkooda uusan ijtihaad muctabar ahayn oo ijtihaad baatil uu yahay iyo kuwa sheeganaya in aan maalinta qiyaama la soo saaraynin laftirkooda way fikiraan waxay dhaheen qofkan biniaadamka uu baabacayoo de ciid buu noqday see loo soo saaraya maalinta qiyaama awalam yara alinsaanu ana khalaqnahu min nuطfatin faida huwa khasiimu mubiin wadaraba lana maala wanasiya khalqa wadaraba lana maala wanasiya khalqa qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim marka uu ijtihaadaya wuxuu leeyahay qiyaas buu isticmaalaya wuxuu leey biniaadankan see dib loogu soo nooleynaya asagoo lafihiisii ay bololeen ooy eber noqdeen ciid noqdeen see dib loogu soo saaraya qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala maratin wahuwa bikulli khalqin caliim haddaba ijtihaadkaasi ijtihaad waxa weya baail ah oo qofkaa ku ijtihaaday maxaa yeele ijtihaad ku dhisan maaha cilmi ku dhisan maaha sidoo kale ahlubidaca sheeganaya inaan ilahi subxana wa tacala maalinta qiyaamo cayaanan loo arkaynin ayaguna waxaa ka laazimaysa inan dhahno markaa way saxsan yihin sida muctasilada oo kale muctasilada waxay leyihin maalinta qiyaama ilahi subxana wa tacala lama arkayo maxaa yeelay waxay leeyihiin ilahi subxaana wa tacaala haddii aan dhahno waa la arki waxaa ka laazimaysa inuu yahay mutaxayiz fii jiha jiha inuu ku sugan yahay oo jismi uu yahay wax saasay dheheen marka qowlkaasi waa qowl baatil ah maxaa yeele wuxuu ka hor imaanaya nusuustii kitaabka iyo sunnada ay tusinaysa ilahi subxana wa tacala maalinta qiyama in cayaanan loo arkayo sida loo arkayo dayaxa afariy tobnaadka ah siduu nabig alay slam xadis saxixa noogu sheegay sidoo kale haddii aan dhahno waxaa weeye qof kulli mujtahidin fi usuuli musiib waxaa ka laazimaysa majuustii inaan dhahno ayagona way saxsan yihiin majuusta waa kuwan dabcaabudka dhahaya laba asal baa jira oo koonkan waxa asal u ah aلظulmaة والnuur nuurka iyo dulmadaas asal u ah nuurkan wuxuu abuuraa khayrka dulmada mugdigana wuxuu abuuraa sharka saasay majuustu leeyihin marka qowlkooduna waa qowl baail ah qowl baaila weeye marka laa naquulu kulu mujtahidin fi اlusuuli musiib taasi khilaaf kama taagna wuxuu wlynqasim hau qaybsamo ijtihaadka ilaa sawaabin sawaab iyo khaan kha waqiila waxaa la yidhi fi lfuruuci furuucdii yumnacu lkhada gefkii waa la reebaya wafii usuuli diini usuulidiinkii dal weji wejigan dhahaya yumnacu alkhaau fi lfuruuc qowlkan dhahaya gefkii waa la reebaya furuucda dal weji wejigan imtanac wuu reebtamay fii usuuli diini usuulidiinkii buu ku reebtoomay id maxaa yeeley fiihi waxaa ku sugan qowlkaasi taswiibi marka in la saxo oo sax lagu tilmaamo liarbaabi bidac ahlubidac in lagu tilmaamo inay saxsan yihiin oo min anasaara nasaaradii ah xayu halka allatu ay markaa taliidkii ay eh, qabsadeen oo caqiide ka dhigteen kufran liajli kufrin gaalnima we wazaacimiinay kuwa sheeganaya marka in la soxo annahum ayagoo lam yubcatu inaan la soo saarayn aw laa yarawna inaysan arkaynin rabahum rabbigood bilcayn isha ayna ku arkaynin kada sidaas kale almajuusa majuustii kuwii dabcagoodka ay fi dacaa'i alaslin labada asal sheeganaya marka asalkii dulmada iyo nuurka waman qofkii asaaba asiiba fi lfuruuci furuucda dhexdeeda yucطa waa la siinaya ajrayn laba ajr ayaa la siinaya wajcal waxaad yeeshaa niصfahu niskiisa yani niصfa almusiibi qofkii macnaha furuucda asiibay ee xukunkii saxda asiibay niskiisa ajirkiisa waxaad siisaa man akhdaa qofkii gafa lima rawow waxay ka wariyeen awgii owsi markaa can nabiga nabiga alhaadi ee dadka hanuuninaya fii daaka arrinka uu ka yidhi oo min taqsiim ijtihaadi ijtihaadka inuu qaybiyo ah macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii mujtahidka ahaa haddii uu xaqii asiibo laba ajir buu helaya hadduuna asiibin oo uu gafana hal ajir buu helaya wuxuu tilmaamay marka xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ida اجtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan waida اجtahada faahطأ falahu ajrun waaxid yani nabig wuxu ه alay slam qofkii xaakimka ahaa waa garsoorihii muftigiina waa un la mid mujtahidka ahaa haddii uu ijtihaado oo xukumkii sharciga uu ku ijtihaado faasaaba marka ou asiibo xaqii falahu ajraan laba ajr buu leeyahay waida akhطأa haddii uu xaqii u gafana hal ajri buu leeyahay culimadu waxay dhaheen kan musiibka ah waxa laba ajir loo siinayo waa ajru اlijtihaad wa ajru اlisaaba ajrkii ijtihaadka ajrkii isaabada xaq u asiibaya yuu helaya kan mukhti ahna wuxuu leeyahay hal ajr ah ajru alijtihaad waayahay waman asaaba kii asiiba fi lfuruuc furuucdii macnaa xaqii asiiba yucda waa la siinaya ajrayn laba ajr baa la siinaya nisfahu ay nisfa alajrayni labada nisfahu ay nisfa almusiibi qofkii asiibay niskiisa waxaad siisaa man akhda qofkii gafa markaa ka yeel inuu helayo niska qofka asiibay ajirkiisa oo hal ajir asagoo helayo lima rawow liajli ma rawow waxay wariyeen awgii can nabiy nabiga alhaadi hanuuniya fi daka arrinka ay ka wariyeen min taqsiim ijtihaadi ijtihaadkii inuu kala qaybiyey oo markaa qofkii mujtahidkii uu kala qaybiyey musiib iyo mukhti وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي waxisbihi wa kulli muminin bihi wuxuu yidhi watama uu dhammaystirmay nadmu hadihi اlmuqadima muqadimadan tixitaankeedii ama nadmigeedii inaan geeraar ka dhigno uu dhammaystirmay abyaadeedu waxaa weeye fi lcaddi xagga tirinta durun lafdiga durun ee daalkiiyo ra'da ka kooban ayaa markaa tusinaya muxkamatun waa tatimatu beyt muxkamatun oo markaa la ixkaamiyey oo la sugay wuxuu yidhi noo dhammaystirantay buu manduumadan fii usuul اlfiqhi ee muqadimada ku tilmaamay mualifku almuqadima fii usul اlfiqh ayuu ku tilmaamay maxaa yeeley muqadimo ayuu noqonaysaa wuxuu qoray imaam alxaramayn ee kitaabkiisii waraqaadka ahaa haddaba abyaaddeedii buu noo sheegayaa imise ay dhan tahay abyaaddeedu wuxuu ihi durun muxkama yacni abyaaddeed haddaad doonto inaad garato waxa weyaan buu lafdiga dur ayaad ka qaadanaysaa durun waa daalka iyo daalku wuxuu ka dhigan yahay araduna waxay ka dhigan tahay miatayn laba boqol bay ka dhigantahay macnaha waxa wey markaas waa laba boqol iyo afar bayd weeyaan buu leeyahay laba boqol iyo afar bayd waxaa lagu keenay waxa weeye waxa loo yaqaana xisaab aljumal xisaab aljumal waxay ku dhisan tahay xuruuftii abjadiga ahayd abjad hawas xuطay kalaman sacfas qurashad addaba xuruufta abjadiya ku dhisanta xaraf kasta wuxuu u taagan yahay tiro oo marka hore waxaa la tiri aaxaadi kadibna casharaadki kadibna miaadki oo maala ali waa weyaan waa waaxid buu ka waa labo jiimku saddex daalku afar haadu shan waawdu lix za'du toddobo xaadu sideed daadu sagaal ya'du toban kadibna waxaa bilaabmaya casharaadkii kaafku toban laamku labaatan miimku soddon nuunku konton kaafku waxaan idhi eh, soo sax laamku labaatan miimku soddon nuunku afartan siinku konton caynku lixdan fa'du toddobaatan daadku saadku aan dhehe qaafku sagaashan ra'du eh, a ka boda saadku agaahan qaafku boqol ra'da markaas waxaa ka bilaabmaysa e boqolaadka ra'du waxay markaa noqonaysaa laba boqol shiinku saddex boqol ta'du afar boqol tha'du shan boqol kha'du lix boqol daalku toddoba boqol daadku siddeed boqol da'du sagaal boqol haynku kun saasay ku soconaysa laakiin ishkaal baa imaanayo ishkaal ayaa imaanaya ishkaalka imaanaya waxaa weeye kitabka waxa wey bayt sooma wuxuu marka mualifku yidhi waa bayt wuxuu ka reebay dhaheen culamadu muqadimadii muqadimadu waa toddoba bayt toddobada bayt ka jar marka baa ku soo laakiin waxaa fiicnay baa la yidhi in maca muqadimada xisaabiyo ilan muqadimadu kitabka ka tahay waay taas waa lagu qabsay ishkaalka jira waxa wey durun muxkama muxkamadaas ishkaal kale keenaysa oo laga fahmaya markaa in ayadna tiro kale ay tilmaamayso mana tilmaamaysa tiro kale في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع الشهر وضع المصطفى halkan wuxuu ku tilmaamayaa yani wakhtigii uu manduumadan uu nadmiyey wuxuu hi fi caami طaa'in caamka da uma daa'in da uma fa'in fa caamkaas xuruufta abjadiga aan ku saleeyey ayaa aani oo ahayd weliba aani rabiic shahr yani rabiicii labaad rabiicu aani ahayd ayaa wadci اlmustafa yani nabig ala slam la dejiyey macnaha nabig ala slam yani bisha uu dhashay bishii ku xigtay rabiicul awal buu dhashay rabiicu aani ayaa markaas ayuu marka rabiicu aanidaas ayaa marka kitaabkan la nadmiya saasuu leeyahay marka haddaan xuruuftan fiirinno da'daasi waxay u taagan tahay sagaal laduna agaa boqol faduna sideed marka waxaa uga jeedaa sanadii sagaal iyo sagaal iyo sideean iyo sagaal ayaa markaa aan kitaabka nadmiyey fi caami aa'in uma aa'in uma fa saas uga jeeda waa xuruuftii alxuruuf alabjadiya xisaab aljumal aan horey u soo tilmaanay wuxuu yidhi wtama namu hadi muqadimada waxaa la namiye wtama waxaa dhamaystirmay nadma hadi muqadimada muqadimada nadmigeeda dhammaystirmay abyaatuha abyaadeedu fi lcaddi xagga tirinta duran dur weeye lafdigaa dur baa laga qaadanaya daalkii raad ah muxkamatun mid la ixkaamay weeye oo la sugay fi caami طaa'in caamkii da'da uma daa'in uma faa'in aani rabiici shahrin rabiicu shahrin wadci mustafa bishii nabig alay slam la dhalay bishii ku xigtay ee labaysay ayaa markaa kitaabkan eh, la nadmiyey waa sanadii falamdu lilah ilahay baa ku mahadsan calaa itmaamki dhammaystirkiisa uma salaat ullahi ilaahay naxariistiisu ha ahaato maca salaamihi nabadgelyadiisu cala nabiy nabiga dushiisa ha ahaato alii aalkiisii wa saxbihi asxaabtiisi wa xisbihi iyo xisbigiisii wa kulli muminin bihi cid kasta oo rumaysay alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsal allah wslm cala nabiyina muxamed ilahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu cilmiga noo furo اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا علما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين